Eh, kaalmaha sugaantaan ku daafurnaa barnaamijka waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan siciid mirax haydar iyo deeq axmed raagi heystan waxaa layihahdaa ma dhaafaan tahay magaali iyo miye midaanka eeganay waxaad tahay muuqeedu umidu ammaanka iga qaadeywaxaad tahay magaali iyo miy midaanka eeganayewaxaad tahay muuqeedu umidu ammaanka iga qaade

eedune magacow malkaan leeyay moodki iyo nool midigta ka saaro an mid ahawne maalkaan leeyay moodkii iyo nool midigta ka saaro an mid Thank you. Thank you. macaan meel ku wada yaale tahay maaniya ubaxguyo isoomahaadinayse waxaad tahay maareer iyo miriceen meel ku wada yaale waxaad tahay maaniya ubaxguyo hesho mahadinayse muraadke gamaato mawla mooje muraadke mawla muujiye ah, ah. maasha alle ah, maasha alle halkaan leeyay moodkii iyo nool midigta ka saaro ani midahawne maalkaan leeyay moodkii iyo nool midigta ka saaro ani midahawne

waxaa tahay niyad murug sanadkii farax kumaydhaye mar haddaan midownana wa sidaan umuhaye

yahay halkaas daana wanimaana markay heystii ay ku wada luqeynayeen siciid mirax xaydar iyo deeqa axmed raagi eryad heesta waxaa ka mid ahaa waxaa tahay ma dhaafaan mhm. meel dheer magaciisu gaari waxaa tahay ma meel dheer magaciisu gaari aad iyo aad magaca meelaha lagu qoro qalbiyada inta badan dadku ay ku tilmaamaan mhm. waa lagu xafidaha la halkaas <laughs> waa tahay heeskaasina barnaamijkeena galab wanaagsan ayay daafur ahayd mhm. bal ayaanoo kusoo dhaweyneynaa waa mahadsantiin ifraax iyo bootan barnaamijka galab wanaagsan oo ah galabtii ugu horreysaan ka qayb qaadanayo aada ugu faraxsanah maanta mhm. soo dhaweyntiina iyo mhm. barnaamijkan aad soo gudbinaysaan mhm. ayaanlow barnaamijkan galab wanaagsan oo ku baahan yahay sidii xogwareysina looma qabto <laughs> waa <laughs> barnaamijka xogwareysi ka duwan yahay eh, marka saaxiibada marka bedelano mm, halkaas ana geysid anaga ah, dhafarka iskuma fiicna <laughs> walaahi aniga calaf mooy caashiq waa sideenne <laughs> anna wax ma dhaawicin anna eh, layma dhaawicin mana raba inaa calafka fiican mar calafka aaminsanaa jeceelka markaasoo bilaabanaa lagu sheegaayo dadki hore ah mogtahay labada qof marka ishelaan kadib jacayl bilaabanlaakiin hmm. ah, waxaan oo badhi meelaha lagu wada iyo whatsappka hmm. habeenka lagu dhafraayay <laughs> aniga waxaa ah dadki hore hmm. raxabtiimkaaga waa laga baxay ninkaan waxaa waaye waa kaasii dheereeya adugu waxay qabtay muugtaa in la isfahmo ayaan la sheekaysto ayaan loo soo gaabiye bahash wuxuu dhahay eh, calafkaana naga aaminsanahay jaceylka xagga noo dhiga daclaftooda aaminsanahe laakiin mm. jaceylka korey balfahankan iyo sheekadaasoo dhan buu kasoo horjeedaa <laughs> waxyaabihii kugu yaabka badna ayaan inta saxaafadda ku jirtay wallaahi su-aashaas horta amaba xataa aad joogtee ilaa de nin weynaad taba ku ognay aad iyo aad su-aashaas horta su markii lagu dhaho maxaa kugu yaab badnaa inta jirtay ama meel hebel ah media ku jirtay kedis lagaaga dhigo wax badan oo maan ku heysay daqada kaaga kala baxsanaaya intii intii <laughs> adduunka jooga maasha allah markii gabadheeda curadda iqra adduunka ay kusoo biirtay maaliga farxad badan ma jirin mm. waa tahay barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa galab wanaagsan markana dhanka iyo kaalimaha suugaanta ayaan ku noqonaynaa waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan jooqlo shire iyo nimco yaasiin digital studio dhamaystiran dhulkahooya joogtaba dookatiyo noqotee kaasoo dhexbaxay dhexbaxay dexbaxay dexbaxay ka waligay

inaad dhimato mooye si kale ha iga tegin mhm. laakiin calafaa dadka kala waday calafka ayaana aaminsan laakiin <laughs> eh, calafka mooye caashaq waan isdeyna so dhibaatano kale iska dhici karta mugta qofaa aada u jeclayd yaa laga yaabaa in waayo idin kala wadaan xanuun oo kula soo darso mhm, xanuun oo kula soo darso dhibaato a ah markaas ku dareentid mhm. cadaab u qaatid marka saas dhan intaaba sameyninba mhm. marka hore shubna iska dhahdeedo guurka <laughs> kadibna wuxuu kusoo <laughs> waqtiga ba halduminay waatahay botano sheekadan isku soo noqon doonaaye markan mm-hmm. farsamo yaqaanka ayaa noo gacan haatinaya oo leh waxaa la gaaray xilligii sheekadii walbahaar adduun aan dhegeysan jirnay kulanti wanaagsan ku soo dhawaada qaybta afartan iyo afraad ee sheekada walbahaar adduunu xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye waana fikradii bashiir maxamed kheyre alxamdulilah hooyana waa taasaa xalootay ii sheegtay inay isku diyaarinayso guurkeyga dakistaan yartaan haystaa caroodaanaan galaa alaabtaydaan gadanaa mase sulaaqaa soo wadaa annaga annaga doolar ma qaadano shilin soomaali ka qaad boqol kun keen waryaa intaan galaa salaamu calaykum duqa boqol ah, soo qaba aa soo dhaw soo dhaw soo dhaw brother yur soo tahay xalashii xoolo jaban maxaan kaa iibinaa walaalow okay jif fiicana rabaa oo brima iyo fadhi soo to oo dhamaystiran oo dhamaystiran waxaa u gartay ala socosub inaad tahay hahey iishaa ka bixisay iishaeg alaabta ugu fiican oo biramadaha rabaa oo aan jajabaynin oo faashiana oo aada u qurux badan kabaraan jeclaalaabta noocyo badan ee u baxdaa dooqaaga okay tan tan tan may qaalkada tan midan ha aaday qaali u tahay tan lacagka ka ololin baraada alaabta ujeedaa komdiinkii waa komsaato fiican ay ka samaysan tahay waad arki kartaa

markaaskan waa hilinaya nay maya waa ila qorxoontaano aniga dooqaaga waay maxaan eh. ku diidayaa adi haddee dooqaaga taa waa inaan kaa iibiyaa daahiyada marka noocyada ku fiican kala tahay tan daahiyada qaybtaas kale inaan tagna waayo waan kasoo fir sood ayana kaceedi okay agu agu tan midkaas kafayga kana ku fiican kana ku fiican probio isleeyahay

mmaya lama iman karo annagaba intaas nooguma fadhiso baasha xamaali rabtaa oo xamaala meesha lagu soo geliyey looga bixinayaa waa lagu qancinayaa in aan guriga kuu geyno in uh, gaadiidkeen aan kugu daabulno alaabtii alaabtiin si fiican lagugu xirxiro waxaasoo dhan aadi mas-uuliyad kaama saarna keliya inaad lacagta kaashto unbaa muhiima ah. okay okay okay hay iska kaashaya gabrado iska turso alaabtaadaan ugeeno gurigaaga halkay degantaha niyo aniga waxaan deganaha caroodan weyn damaar caroodan oo sii jeeda carwada oo gabadha qadar la yidhahda ah, qadar walaashe walaalkeed miyo aniga ah, qaalidka xaggaa deganaa maadiga ah, haddaan ku gartay marka guriga waa taqaana gurigaasaan deganaa marka gurigaas la keena gurigaasaan keenaya mase alaabta mase guri kalaa la keenaya guriga naftigiisaa keenaysaa guriga laftigiisaa keenana aad iyo maanta farxadda adduunkan ku dhahno alaabtaanaan geenaya waa la rakibaa suleekho saan ma igu farxayso marka hadda iyadoo faraxsan alaabta markaan dhigo waa soo wadaa waa keenaano noloshayda farxad iyo raanrayn ay u dambayn doontaano waxayga nasiib badan adduunyada ku nool la amleena yaa xilliga ima caayo ranse tahay samiirk waay samiir rasuulka igu ransee tahay waa fiicana see tahay waa fiicanahay abay xaalkaada ka warran maalmaha ma is arkin taleefkan maadn eh, hor taleefka igu dhegaysanaysa leesaan u dhibsadane maalmaada ka warran horta maalmahan walaalo mashquul xaaladeeda horta maxaan kaaga warramaa horta waa faraxsanaa boqolkiiba boqolaan ku dhahay farxadda adduunka aan ku jiraa hadday farxad tiri wallay guriga tacsii kama jirto shaaka kalaa jirtaya teeda kale horta inaas aragnana aada uga faraxsanahay moogtahay eh, telefoonkan waxaa laga yaabaa maalmaha ina aniga baheenbo farxada maalmaha isaga jiray arimaha isaga mashquulsanaa ah? eh, farxadda waa kula wadaagayaa horta gurigeen soo ma jeedid inay xoolahaas ariga iyo geela xor xiran yihiin ha maxay soo wadaa tan farxadaan kula wadaagi rabaa ah, guri tacsi ka jirta farxad ma ka jirayse <laughs> laa ilaa wixii maxaa jiro maxaa jira sheeg mal marka waqti fiicanna waa ku arkay horta kaalay halkaa maa maraysay mase anaa iisoo muraad maya maanta adigaan ku imaanay anigii saaxiibkaaga gaariga saaran marka waxaan idhi dumaashada aan kusoo baraha soo bax waxaa soo maqshamaya macnaha maya wax maana soo maqle macnaa dumaashiga inaan ku baraan rabno saaxiibkay waa ninkaan dumaashimo idhahayaa mase waa dhagahayga horta samiiro midaan kula wadaagayaa saaxiiba waxaan kuu sheegayaa beri inay arooskayga uu yahay aroos ah aroos ah yal arosa aroos eh, a ah, maxaa uqeylilad hoos hadalno guriga horta martiyaa joogto ehelkeyga dhana joogaan marka inaa hoos u hadasho waaye ani qaalid arooskeena waay qaalid soo kuma barin <laughs> samir xaalada caadimata samir samir ninka maxaa ku dhac wuuba galgalanaya dhulkuu yaalaay samiir kaal walaalo wiilkaa la socda aan u yeeraba walaal eh, maxaa ku dhacay wiilka ha ku dhaca loosh maa laga haya wiilka maalmaha muu xanuunsanaa anuu maksub maya mko isaga caafimaad waa la aroosi rabaa waa la aroosi rabaa waa la aroosi rabaa maxaa ku dhacay eh, waa eh, la aroosi waa la aroosi rabaa waa la aroosi rabaa waa la aroosi rabaa waa la aroosi rabaa waa la aroosi rabaa waa la aroosi rabaa خبر ولا عروسي ربا ولا عروسي ربا حنون كم أوجين سواء عفنا كم أوجين la aroosi rabaa maraba waa la aroosi rabaa bismillah walaalow ninka maxaa ku dhacay caafimaadaan ku ogaaya anige war maxaa u sheegta marka hore horta su-aasha aan kaaga jawaabaya maxaa u sheegtay maxaa u sheegtay walaalo horta ani samiir waa ka saaya moogta aqoona isku leheenay mar dhexdaasaa isbaranay wax kale umaana sheegina arooskayga bisaa u sheeg suleeqa adami ah ani waa isuleeqo bs waa saaxiibkii waa ku daayay maxaa kugu dhacay ku dhuftay maxaa ku dhacay waa ku dhuftay waxaa ujeeda ninka waa shay ninka muddo toddoba bilood sideed bilood ku dhow ayuu ku jeclaay samiir maani jecel lacagahan uu ku siinaa jeceyl oo kuu qabo oo lacagahaas kuu siinayo aan eh, samiir walaaltinimo ay ugu sheegay laakiin wax igu siinaayo hadda markaan soo wada socday eh, maalinba jeceyl ima sheegana samiir hadda waxaan u soo baxnay ma taqaanaa dumaashiyaan ku soo baraa war iima yaale ninkaana soo qabanaaye <laughs> bye bye walaale bye caku had samiir eh, wuu isdhex maramiyaa armo aniga ijilaayahe <laughs> laga yaabeen aniga ijilay dadkaa maa aamin leh anoorba inuu guurkeyga carqaladeeyo shalalaa bartay hadduu laba maal lacag siiyo micneeda maayn inuu qalbigeyga gata ninka maxaa anoo ijilaa waxaas dhanba jilin waayan maxaa iga gal horto istruukee qabiri arooskeyga dhacay nikaaxeyga waaye waala ee badda gal hadaa rabto waa la ijilaamiya waa kusoo heshiiyeen no raalli iga ahaada qaalidkeyga caashqaaba hele nin kale muxuu ii sheegaani badan gala waa la aroose waa la aroose waa la aroose ah. waa la aroose waa la aroose waa la aroose ah. ah, waa la aroose

waa la aroosay badaan galaa ma rabaane <laughs> ma la aroosay ma la aroosay waxay ku daaran ma la aroosay ku daaran hal yaa habta kan internet ma la aroosay hadda ma la aroosay saaxiibkiisa saamo noqday waa la aroosay maxay tiri wax ma la aroosay ma soo fiiris ma la aroosay la qabtani kan wax taaj ma loo <laughs> xiraad <laughs> ma la aroosay hadda sulaaqa way ku daysay allah allah waa suuxa waa suuxa bis si maan isbitaal u geeyay ma la aroosay ah, bis maxaan kula hadlaay hadda waa kahay intaasa inoo joogta dhegaystayaal qaybta afartan iyo afaraad ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayno nabadgelyo waa hagaag dhegeystayaal markaan waxaa soo dhegeysateen sheekadii xiisaha badneyd ee walbaaradun oo qeybo xiisa badan sii maraysa eh, ifraaxa dhegeystayaal sheekadan ku taxan aaday ula socdaan qeybaheeda kala duwan wayna sugaan inta badan barnaamij gala wanaagsan sheekadii lama gaarin miyaa ayay soo leeyihiin mhm. sheekaa ku hayaa eh, nin oday ah mhm. ayaa mid cabtooy ah mhm. diiq kasoo gatay odaygii wuxuu arkay diiqa inuu subaxii yeeraynin yani inta badan anaga diiqyada doorada gaar ahaan diiqa waxaa la yaqaanaa subaxa hore inuu ciya moogta u qayliy haa mm-hmm. inuu yeerinaynu arkay cabtooygii ayuuna u celiyey mm-hmm. wuxuuna dhahay mm-hmm. diiqan salaad subaxii ma aadaamo <laughs> oo maba yeerayo haa ani waxaan rabu dhahay diiq salaadii kacaa oo maaragtay u dhawaaqi karaa cabtooygii marka diiqii u qabtay dhinacyadu u gadgadiyey markaasuu yiri soori hmm. oday <laughs> imaamkii ayaan kaa gaday <laughs> <laughs> hadda ayaan mid muadum a kuugu badalaayo ha intuu fiirfiiriyey mm-hmm. deeqii mm-hmm. yuu yiri soori odayow waxaan kaa gadou dhahay imaamkii haddaa mid muadima kaa gadaa <laughs> Eh, eh, eh, markuu gadgediye an waxaa isla xusu sheegi doonaa mugta sheeko qosol badan u keena wuxuu dhahay kaan kaa gadaybu marka mu-adin aan rabto dhahay adiga ana mu-adinkaa ma gadanin laakiin hadda mu-adinkaa gadaya mhm. mhm. mhm. qaybe ugu danbeye barnaamijkaas la soo gaara gabagabadii aad iyo saaxiibada barnaamij galab wanaagsan <laughs> ku jeeda dagaalaa ku jirtaa <laughs> saaxiibadaana magoodatay galabta keligaa tahay tiimkaaga awla tiimkeyga had moogtaa kuusii meelgaari ahaayeen ha igu diginin inaa galabna iisoo kaxaysatid galabna keligaa imaatid iskaanaysa maxaa hadda waa kaas ayaan la keensade haa sax ayaan la laakiin ayaana adoo kugu dhinacay inkastoo laakiin haddana adaa u keena moogta ayaale tiim waxaa jiray mm-hmm. maalmaha qaar aa keensatid mm-hmm. gabdhaha dumarka aad mm-hmm. galabta mawdis keligaa tahay gabagabadiina waa joognaa saaxibada barnaamijka la wanaagsan waxaan leenahay saaxiibayaal aada u mahadsantihiin la socoshada iyo la jaanqaadka barnaamijkeega intaba galab wanaagsan mhm. eh, sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa farsamayaqaanka barnaamijka inoo farsameynayay iyo mhm. maxamed ayaanle oo nagala qayb galay barnaamijka aad iyo aad gabagabada saaxiibada heesta aan uga waxaan uga tegeynaa heeska gabagabada hees uu ku luuqeeyo maxamed xasan lafoole oo la yiraahdo oo la yiraahdo makaay makaay oo ridaydii miya mhm, waayahay heestaasaa ugu dambeysa barnaamijkeeni gala wanaagsan tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaa ku kulmi doono ifraaxi bootaano idin leh sidaasii nabadgelyo dhaqankii dumarkee miirkaygu raaca madafaankii dumarkee jeceshay qurux laguma naysiyo malabkii shinnida sida marojana malabkii shinnida sida mirojana riskigii iyo duunkiyo nunaacdii xalaashe riskigii iyo duunkiyo raacday xalaashay maashaa allaahuye waankii qalbiga umaaantahe waankii qalbiga umacaantahe afkaaga doortay muuqaalka joogiyo midabkaaga doortay milaxsadaaninu waqubiya kalka qalba iguma aqbulay waqubiya kalka qalba joogiyo midabkaaga goortay muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay milicsadaalindhu wakudiya kalka qalba iguma aqduday wakudiya kalka qalba abaalka joogiyo midabkaaga doortay muuqaalka joogiyo midabkaaga doortay milaxsadaanindhu muqubiya kalka qalba iguma aqdunaay muqubiya kalka qalba